calayhi ummat min almuslimiina yabluguuna miatan kulluhum yashfacuuna lah ilaa shuficuu fiih nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam maa min mayitin mayd ma jiro qof dhintaa ma jiro maa waa naafiyo mintuna waa zaa'ida liistiqraaq اljinsi waxay qolyaha carabida odhan jireen mintu waa naafiyo maadu waa naafiyaan ujeeda waxbay diidaysaa mintana waxaa loo kordhiyay in oo dhanba ay camimto meydka muslimiinta oo dhanba jinsiga amwaadda inaan waxba laga tegin oon waxba la reebin ayaa lagu talagalay marka muطlaqaasna waa muqayad xadiidka dambaa cadayn doona maa min mayitin muslimin baa laga wada ma min mayitin muslimin ayaa laga wadaa maa min mayitin mayd ma jiro yusallii ay tukanayaan calayhi dushiisa ummatun min almuslimiin ay jamaacatu min almuslimiin koox muslimiinta ka mid ah ummadu macaani badan baa lagu e, idlaaqaa laakiin hadda jamaaca loo jeeda jamaacatu min almuslimiin kuwaasoo yabluquuna e, gaadhaya xagga tirada miatan boqol kulluhum dhammaantoodna boqolkaasna yashfacuuna lahu meydka ay u ergeynayaan hadday jiraan ilaa hadday jiraan shuficuu fiihi ergaday wadeen waa laga aqbalo ilahay ergada waa ka yeelaa ruux muslima oo dhintay oo koox ama raxan muslimiina ay ku tukadeen boqol gaadhaya ama ka badan oo u ergeni ilaahay ninka u baryaya hadday jiraan ergadaa iyadaa waa la aqbalaya marka taasi waxay tusaysaa in jamaacada ku tukanaysa muslimkaasi dhintay la badsho intii laga awoodo rawaahu muslim muhimaduna janaasadu waxay ahayd in ruuxa muslimka loogu duceeyo loo ergeeyo ilahay inuu dembigiisii dhaafo meel sangeeyo ilaahay uu cafiyo mar walba marka jamaacadu iyo baryadu iyo dadka musalliinta ay kuu bataan khayrkii baa kordhaya ducadeena in la aqbalana aana loo yahay wa can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal samictu rasuula allahi sala اllah alay wasalam ma min rajulin muslimin waa aniga idin laha xadiidka dambaa qaydaya ma min mayitin ti hore waxay ka dhigan tahay maa min mayitin muslimi maa min rajulin muslimin ruux muslima ma jiro yamuutu dhimanaya fayaquumu calaa janaasatihi janaasadiisa ay dul istaagahayaan arbacuuna rajulan afartan nin ninku waa halqabsi dumarku waa soo galayaan hadday ku tukadaan kuwaasoo laa yushrikuuna billaahi shay-an meeshii lagu kala baxa muslimiinta afartankae kugu tukanaya ee kuu ergaynaya waa inay yihiin dad asal ergadoodi la aqbalo ducadoodii la aqbalo oon ilaahay u shariig yeelino muwaxidiin ahlu tawxiid ah laa yushrikuuna billaahi shay-an u shariig yeelin ilaa hadday jiraan afartan muslimiina oo ruux muslimo mayda ku tukatay ilaahayna u baryay kuwaasoon rabbi u shariig yeelinoo muslimiin dhab ah ilaa shafacahum اllahu fiihi afartankii muwaxidiinta ahaa ilaahay baa ergada ka aqbala ay fiihi fi lmayiti rawaahu muslim marka masaajidda aad dareemayso in dad muslimiin ahlu tawxiida ay joogaan meydkaada geyso jamaacada aad leedahay allay u dhow yihiin waa ahlu tawxiid oo shirki bay ka hufan yihiin igu tukada dheh ruuxa meydkae muslimkeed wado masaajid ha la yska geeyo iska ilaaliya halla iska geeyo oo hawsha aada uga taxadara masaajiday suufiyadu ka taliyaan amwaadda ka ilaaliya amwaadda ka ilaaliya masaajiday ictisaam ka taliyaan aad iskaga ilaaliya leanno iyaguna waa mushrikiin kale suufiya ictisaam waa isku xugum meel ma kala jiraan nina shirku tashriic wa siyaasu ku jiraa nina shirku reebaadiyu ku jiraa shirkii reemagaal iyo shirki reemiyi meellama kala jiraan yaan laydin sirin caada guduudan iyo koofiyadda cas iyo marka manaabirta la fadhay in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinu hawlaa yadin sirin bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuul nin ka bilaaba iyo in alxamda nin ka bilaaba isku mid wey hadday kulli mushrikiin yihiin madaahirta iyo qaab labiska iyo qaab hadalka iyo caamadaa lagu dagaa ninka caaqilkaee waxgaradka ama diin yaqaana nuxurkuu fiiriyaa caamadu waxay tidhaa yaa hadlay caalimkuna muxuu yidhaahdaa muxuu ku hadlay inaad faanteen baan filahaya caamaygu yaa hadlay sheekh hebel maa sha allah ninka caalimkae caaqilka muxuu leeyahay muxuu ku hadlay habar wiil yar caalim oday ruuxu wuxuu ku hadlay baa la qiimeeyaaye asaga waxba lama fiiriyo hawsha ogaada yaan laydin sirin laa yushrikuuna billaahi shay-an suufiyo bese kulama ordi kartaan tu alif iyo taad iyo masjidunuur lama aadi kartaan keligood lama aadi karaan meelo badan waa in lala aado ka fiirsada shirki siyaasiga ahaa ee shirkulqusuur ahaa ee tashriic ahaa ayaa ka daran midka suufiyada shirki reebaadiyo oon dhaafaynin xoogow manuun iyo qabri lagu dul wareegay sheekh nuur xuseen weeye koodoo macno saasaba siilahay midka adduunka rogay ee mushaaraadka lagu bixinayo ee jaamacadaha lagaga baxahayo ee doctoriya master lagu qaadanhayo ee masaajidda lagu qabsaday ummadda lagu rigaystay ee filla soomaaliya lagu dhex fadhiyo ee meel walba taagan kaasaa ka daran waxaan u jeeda waad garateen maad ifahamtee mise hoos baan u degaa ma ifahamtee waad fiicantihi rawaahu muslim iska ilaaliya hawsha hawl sahlan ma ah ruuxa muslimkaa adduunka markuu ka tago salaadaasaa u dambaysa xaqa waajibka inuu ku leh salaaddiisa ha loo meeldayo ha la hubsado meesha la geynayo cidda ku tukanaysa waa xaqiisii mushrikiin ha u geynina iska ilaaliya وcan mrث بن cabdالlahi الyزني qaala wuxuu yidhi wadaadkaas kaana malik بن hubayraة الsakuni radي الlah tacaalى canhu إida صalىa calى الjanaaزati janaazada hadduu ku tukado saxaabiga malik bn hubayra ah fataqaala الnaasa calayha dadka dul taaganna uu yaraystoo saluugo ruux mayda muslim baa la keenay waraan ku tukanaa la yidhi toddobadeed baa soo istaagtay labaatan muslimiin toban xogow dadkii buu saluugay fataqaala annaasa calayha oo uu yaraysto uu saluugo dadkii dul taagnaa ee ku tukan lahaa jaza'ahum intii yarayd buu u kala qaybshaa alaaa ajzaan saddex gabal buu ka dhigaa dadkii yaraabuu qaybin meeqaatiin toban haye anaa imaam noqonaye saddexii saf istaag war saddexdiinna saf labaad saddexdiinna saddexaad saf saddexaad sagaalkiibuu sidaa saddex saf ka dhigahaya tusaalaan oga jeeda uma qaala markaasuu odhan jiray qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam man sallaa calayhi aaaaةu sufuufin faqad wjaba man sallaa calayhi ninkay ku tukadaan alaatu sufuufin waa la idlaaqay saddexdaa saf ha dheeraadanoo boqol ha gaadheen laba ruux ha noqdeen saf layn umbaa laga hadlay man sallaa calayhi ruuxay ku tukadaan alaatu sufuufin saddex layn ku tukadaan faqad awjaba jannu waajibsaday dembidhaaf buu waajibsaday ergadii in laga aqbalaa waajibtay riwaayaad badan baa caddeeyey riwaayadii abi cali tuusi fii mustakhraji calى jaamic tirmidi faqad man sala calayhi aaau sufuufin ila ma min muslimin yusali calayhi aa sufuuf ilaa ruximad waa riwaayadii abi cali tuusi cinda axmed ilaa ufira lahu baa ku timid lafdigan sheekh hadda inoo sheeg waa lafdiga tirmidi wey lafdiga tirmidi ama riwaayadii abu daawuud iyadoo sidan way ka dheertaen maa min muslimin yamuutu fayusalli calayhi alaau sufuuf min almuslimiina ilaa awjaba saasaa ku yimid rawaa abu daawuud wtirmidi waqaala xadiiun xasan xadiid xasan ayuu yidhi sidoo kale waxaa saxiix yeelay xaakim nawowina wuu taxsiiniya waa xasan buu yidhi wakadalika alxaafid ibn xajar asna waa taxsiiniyaa xadiidka wuxuuna xadiiku ka yimaadaa min ariiqi maxamed bn isxaaq can yaziid bn abi xabiib can martad ibn cabdillahi alyazani can malik ibni hubayrata asakuni radi allahu tacaala canh sheekh albaani marka ardadiisii iyo qolyihii ka dambeeyey waxay yidhahdeen xadiidku waa daciif oo waxaa ku jira maxamed bn isxaaq oo mudallisa wuuna cancaneeyo can yaziid bn abi xabiib buu yidhi ciladaasi markuu sheekhuislaam sheekhulalbaani uu ku sheegay janaa'iska iyo daciifu tirmidi iyo daciifu ibni maaja iyo meelaba kale uu ku sheegay cillo jirta ma aha maxaa yeelay alimaam alruyaani fi musnadihi wakadalika abu caliy atuusi fii mustakhrajihi riwaayadoodu qad saraxat bitaxdiii ibn isxaaq wuxuu uhi xadaanii xadaanaa yaziidma biaxbiib marka laguma cilayn karo wuu cancaneeyey ee waxaa wadaadaha ka hoos inaysan arag meesha uu ku caddeeyey ibnu isxaaq bالtaxdiiثi wاlإkhbaari wالsamaaci can yaziid bn abi xabiib waana abu caliy tuusi mustakhrij calى jaamic الtirmidi wakadalika الruyani fi musnadihi labadu waa maطbuuc waad aragteen ciladaa marka ayadu cilo jirta ma aha sheekh albani waxaa ku taqliidiy hawshaa ku raacay wadaadkii abu isxaaq alxuweyni kitaabkiisa annaafila fi اlaxaadiiث الضaciifaةi wاlbaطila asna ciladaasuu sheegay sax ma ah iyaduna waa khaطأ kadalika sheekh ibnu baaz isaguna fii tacliiqihi cala alfatxi اlbaari ciladaasuu ku cileeyey kulligood buu ka hoos baxday inay helaan meeshuu ibn isxaaq ku caddeeyey taxdiidka waana t uu ku baraarugay shacbi arnaud takhriijkiisa iyo taxqiiqiisa sunanka wuxuu ciladaa laguma cilayn kara xadiidka maxaa yeele waxaa caddeeyey alruyaani fii musnadihi baa saraxa bitaxdiid isagana waxaa dhaafay inuu ku darsado أبو علي auusi في mustakraja calى jamic tirmid asnaqad saraxa bاtaxdii marka xadiiku laa cilata lahu laguma cilayn karo cancanada ikhtilaaf baa jira cala bni isxaaq oo ardaydiisu isku maandhaafeen taana tirmida fi ljaamic kaga jawaabay oo niman waxaa jira ibn isxaaq xadiidka ka qaatay oo yidhi can yaziid bn abi xabiib can rajulin can marta bn cabdilahi اlyazani saas yidhi baa jira kuwaasna waa khaa waa riwaaya shaada tirmidi baa caddeeyey fii jaamicihi waxaana saxiixa sidan ibnu isxaaq can yaziid bn abi xabiib can marta bn cabdillah alyazani can malik ibni hubayr radi allahu tacaala canhu xadiidku marka waa siday mareen tirmidi xaakim alxaafid bni xajar iyo nawowi baa saxa waa xadiid sugan weeye tacliilka iyo tadciifkuna waa khaa iyo hafid caalim aan helin cilada wax ku cileeyey wixii lagaga jawaabi lahaa uun warkii weeye marka xadidku muxuu inoo faa'iideeyey saxaabiga xadiidkiibuu wariyey wuuna ku dhaqmi jiray maxaa yeele nebi maxamed baan maqlay buu odhan jiray shawaahidna xadiidku waa leeyahayo xadiiu cabdillahi bn cabni caas baa jira cinda طabaraani ibn xibbaan bisanadin xasanin fi shawaahid ayaa jira oo nafs almacna ah shaahidna wuu leeyahay asaguna sanad ahaan xadiid sugan weeye baabu maa yuqra'u fii salaati اljanaaza wuxuu baab yahay wixii lagu akhrin lahaa salaada janaazada salaada janaazada cindana shaafici haddaan nahay arkaanteeda waa toddobo waa taqaanaan cinda alxanafiyana waaba hal shay basaa rugnigeedu yahay arbaca takbiiraad wix kaloo dhan waa iska suna agtooda afarta takbiir ee allahu akbar leedahay unbaaba waajib ah oo rugni ah cinda alxanafiyi wixii intaan ka ahayn ama faataxa la akhriyaa ama nabi lagu saliyaa iyo howlahaasoo dhan iyo meyd loo duceeyaa kulli waa min asunan cinda alxanafiyi ama cindana shaaficiyu arkaan salaaة اjanaaزa waa todobo todobo wey waa ogtihiin niyadaa u horaysa cinda shaaficiya inaad niyeysato xidhato maxaa yeelay salaaة اljanaaزa waa cibaado cibaadana niyo ma asaxdo haaliban wey cibaadaad waxaa jira niyo la'aan asaxa sida badan cibaadadu waxay u baahan tahay xiga qiyaam inaad istaagtood istaag salaada ku tukato janaazada asna waa rugni ama waa farad min faraa'idi salaati اljanaaza maxaa kuu soo hadhay qiraa'aة اlfaatixa inaad faatixada akhrido in aad nabiga ku sallido calayhi الsalaaة wassalaam in meydka aad u ducayso in aad salaamo naqsato maxaan ka tegay soomaana sheegin niyo iyo faatixoo la akhriyo iyo qiyaam istaag lagu tukado nabigoo lagu saliyo maydkoo loo duceeyo iyo salaamo naqsigii lagaga baxayay maxaan ka tegay takbiirat اlixraam ah. toddobadaas weeye toddobada cinda shaafici warkeed waa haysaan xidhashadii niyadii faataxadii la akhrinhayay salliga nabiga meydkoo loo duceeyo iyo istaaggii oo lagu tukado iyo salaamo naqsigii intaa way arkaantayadintaan ninkan yeelin kamaysa asixin haddaanu shaaficiyana baabu maa yuqra'u fii salaati اljanaaza wuxuu uhi sheikhu yukabiru arbaca takbiiraatin intaa wixii ka soo hadhay waa iska sunan yukabir wuxuu takbiirsanaya ruuxa ku tukanaya salaada meydka ku tukanaya hadduu ma'muum yahay hadduu imaam yahayba arbaca takbiiraatin afar goor buu allah akbar leeyahay yatacawadu ilaahay buu magan gelayaa bacda اlأuulى ay bacda takbiirat اlأuulى allahu akbarta u horraysood ku xidhato gadaasheeda intaadan faatixada bilaabin shaydaankaad iska naaraysa uma yaqra'u faatixaة اlkitaab alxamdu lilahi buu ruuxu akhrinaya uma yukabiru الثaaniyata mar labaad buu takbiirsanaya uma yusalii cala اnabi nabigu ku saliyo nabi maxamed buu faallo ammaanaya fayaquul wuxuu odhanayaa maalan allahuma salli calaa muxamed ilahu nabi maxamed ammaan wacalaa aali muxamadin muxamed aalkiisana ammaan wاlafdalu sida khayrka badan waxaa weeye an yutamimahu inuu salliga dhammaystiriya salaada biqowlii uu ku dhammaystiro odhaahdiisa uu odhanayo ruuxa tukanayaay kamaa sallayta calaa ibraahiima ilaa qowli inaka xamiidun majiid asalaat alibrahimiya waa la yaqaanaa walaa yaquulu ma odhanaya ruuxa janaaso ku tukanaya maa yafcaluhu kaiiru min alcawaami caamada badankeed ama in badanoo caamada ka mida waxay sameeyaan samayn maysid alcawaam waa jamcu caamatin ka daabbatin wa dawaab marka min qiraa'atihim akhrintooda ay akhriyaana in allaha wamalaa'ikata yusalluuna cala اnnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima alaaya aayadda dhammaystir caamada qaarkood baa marka salliga la soo gaadho oy akhriyaan oy takbiirsadaan oy nabiga ku salin lahaayeen bay meesha saliga laga rabay iyo aayaddii xisaab akhrinhayaan war aayadda xisaab salli kuu noqon mayso war laguu sheegay oo rabbigaa kuu sheegay weeye in nabi maxamed alle iyo malagsba ay ku saliyaan waa khabar ee saliga adiga lagaa rabay ee nabiga ku sali lagu yidhi ma aha kaagabana fillaanayso fainahu laa tasixu salaatu ida اqtasara calayhi fainahu laa tasixu ninka caamayga ama ninka tukanaya salaadiisu ma asaxayso ida اkhtasara calayhi hadduu aayadda ku gaabsado qowlka uu akhriyo aayaat اlaxzaab keliya uu akhriyo maxaa muxuu ka tegay maxay soo asaxayni cindana rugni buu ka tegey rugni buu ka tegay waajib farad min faraa'id salaati janaaza ka tegey cinda alxanafiyina way asaxaysaa limaada asalaatu cala nabiga ka mid ma aha min arkaani salaat اljanaaza cindahum uma yukabiru ثaaliثata mar saddexaad buu takbiirsanaya wayadcuu lilmayiti meydku u ducayn walilmuslimiina iyo muslimiinta kalebuu u ducaynaya ee nool iyo inta mootanba bimaa shayba ugu ducaynaya sanadkuru aanu sheegi doon min axaadiii axaadiista ah in sha allahu tacaala uma yukabiru الraabicata wayadcuu marka afraad bu takbiirsanaya oo tii u dambaysa ilaahay buuna baryayaa wa min axsanihi ducooyinka u wanaagsan ee takbiirta afraad la geliyo intaan la salaama naqsanin waxaa ka mid a allahuma laa taxrimna ajrahu ilaahu ajirkiisa naga hoojinin ilaahu salaaddaan ku tukanay ee nimid een wakhtiga ku bixinay iyo ergadii ilaahu ajir naga sii naga hawaabi camalkan walaa taftinna bacdahu gadaashiina hana diinka fidnaha naga gelin annagoo room buu naga tegay oo muslimiin oo ku dul tukayno ahlu tawxiid eh ilaahu mushrikiin iyo ahlubidca naga dhigan gadaashii waqfir lana walahu allow noo dhaaf annaga iyo asagaba wlmukhtaaru sida la doortay cinda shaaficiya wlmukhtaaru cinda shaaficiya waxaa weeye annahu yuطawilu اducaaءa fi الraabica ragcadda ee takbiirta afraad gadaasheeda ducada inaad dheeraysaa sunno ah oo allahu akbar intaad tiraahdo haddana assalaamu calaykum aadan ku xijinin waana sida loo badan yaad aragteen bini aadam hadda marka janaasa lagu tukanayo allahu akbarta u dambaysay maxaa isku xiga salaanta waaba issaaran yihiinba waana khilaafu اlmukhtaari cinda shaaficiy wاlmukhtaaru sida la doortay fadliga badan waxaa weeye annahu ninka musalliga ah yuطawilu adducaaءa ducadu dheeraynaya fi الraabicati khilaafa ma yactaaduhu akar الnaas inagoo khilaafayno karab marayna waxay dadku caada ka dhigteen maxaan saa u yeeli lixadiii bn abi awfa aladii sanadkuru in sha allahu tacala xadiidkii cabdulahi awfa baa tusahaya in takbiirta afraad gadaasheeda ama kabacdi dadka meydka loo ducayn kara muslimiintaba wa ama alcadciyat lma'huuratu bacda takbiirati aali xadiidkuna wuu iman doonaa uu kuu sheegay sheekhu baabku ku keeni doonaa wa ama alcadciyat lma'huura ducooyinka la soo guuriye maauura iyo manquula laga soo guursha nabiga laga soo guuriyey bacda takbiirati aaalia allah akbarta saddexaad gadaasheeda ilaan tii koobaad faatixaa gelaysa tii labaadna salligaa gelayay ducooyinku waxay lahaayeen takbiirta saddexaad gadaasheeda iyo takbiirta afraad gadaasheeda bay ducooyinku lahaayeen fa minha waxaa ka mida ducooyinka gelayay ama nabi laga soo guuriye sugan xadiidkii laga wari cam cawf malik alashjaci radi allahu tacala canhu qaal wuxuu ihi saxaabiga sallaa rasuulu llahi sal lay waslam calaa janaazatin nebi maxamed baa meyd ku tukaday faxafidtu min ducaa'ihi ducadii maalinka nabiga waxaan ka qayboon ka qabtoon ka xifdiyey faxafidtu min ducaai min bacdi ducaa'ihi baan qabtay bui wahuwa yaquulu asagoo leh allahuma akfir lahu alla u dhaaf allow addoonka u dembi dhaaf warxamhu alla u naxariiso wacaafihi balaayada ka kori caafihi waa amrun min almucaafaati wahuwa takhalusu aw wahiya takhalusu min albalaa'i walasqaab cafi iyo mucaafaad baa kala jira cafigu waa in dembiga aan laguu qabanin alcafwu waa in dembiga lagaa tiro oon lagugu qabanin khaladkaad gashay inaan laguu ciqaabin wey oo wacfu canhu markuu nabigu waa maxay waa in balaayo lagaa nabadgeliyo cudurrada adduunka iyo balaayooyinka aakhira in lagaa badbaadsho wey altakhalus min albalaa'i aw ilbalaaya waalasqaan baa la yidhaahdaa mucaafaadka way kala duwan yihiin qolyana way cagsiyaanoo almucaafaad waxaa weeyay dhaheen inaad ka nabad gasho xagga alle iyo xagga aadamaba bini aadam wax kuu raacday iyo daalacna inuusan jirin ilaahina waxba uusan ku qabsanin oo markaa mucaafaadka ka xeel dheer cafwiga wacaafihii ilaahu balaaya ka nabadgeli wacfu canhu ilaahu dembigiisa cafi ha u qabanin wa akrim allow wanaaji nusulahu martisoorkiisa nusulku waa waxa lagugu martiqaado maalinka u horraysa ninka ku garaamaynaya ee ku qadarinaya raashinka uu ku siiya cabitaanka iyo baadka uu kula qaabilaa la yidhaahdaa wa akrim allow wanaaji oo gobee nusulow martiqaadkiisa wasic allow waasicoo ballaadhi mudhalahu qabrigiisa mudkhal iyo madhalba waa la yidhaha dhibba ma laha qabrigaa laga wadaa budda lagu dhigahay iyo xabaashaa loo jeedaa waas allo oga dhigo oo u baasici oo janno iyo albaabaheedu u fur iyo nacawdeedii iyo naxariisteedii waqsilhu allow ku dhaq dembiga kaga dhaq bilmaa'i biyo waalhalji baraf iyo walbarad anna waa baraf haddaanu soomaalinahay meel qaxar oo kulul baynu koray beredka ma naqaano marka bered inagu ma naqaan beredku waa waa baraf yaryar weeye oo qururxa soo daata barafku marna isagoo weyn ayuu yimaadaa marna qabow ahaanoo waxiyo intuu guyaha dushoodu qabanoo asagaa dhagahayo looxaan buu noqonaya marna qurux yaryar ahaan oo dhibica roobka la-eg buu ku soo daadanaya wuu kala duwan yahay kaa qururaxa ee dhagax yararka ee tamuuxa aad moodo iyo jayga guryaha lagu dhiso aad moodo kaasaa baradka la yidhaahdaa waa qayb ka barafka laakiin wadaaddaha nagu maadaama baraf aysan indhahoba saarinba baradka waxaana lagu fasaday yani sooma taqaanaa yani maxaa la yidhahdaa markii dhulku si fiican u cabo tigaad iyo roob badan ku dhaco biyuhu habeenka soo tufaa dhulku cawska iyo nagaarhka yararkaa yay biyuhu qabanayaan aroortii markaad kala haysaa marka lagu dhan baa kaa qoyahaya biyaha yararka ee marka cawska iyo wax yararka korka ka fuule ee dheda ahaanta ayaa la yidhahda yaxniga adoo waa qayb barafka ka mid a ah. muxuu doortay biyaha qabow ee xareedda ah ee xagga cirka ka yimid ayaa shay la dhaqo oogu dhaqid og shayga la nadiifinayo la cadaynayo la baftaynayo biyaha xareedda ugu xoog badan saabuun kasta way kicinayaan ma kala goynayaan shayga way baftaynayaan biyaha dhanaan iyo kuwa cusbadal iyo kuwa waxmataraan way kaasii kharibayaanba xataa haddaad koronkor ku karsato koronkortu bislaan mayso biyaha dhanaan soo garan maysa laakiin xareeddu markaaba way kala goynaysa saasuu nabigu doortay barafna hadde xagee ka yimaada barafku waa xareed haddi xirku ka yimaadaa markuu badaha ku daro unbuu isbedelaa mooye wakhsiluu allow dembiga kaga dhaq bilmaa'i biyo caadi ah wahalji baraf waaweyn waalbaradi iyo baraf yaryar weeye wanaqihi allow ka nadiifi oo ka saafigaree min alkhataayaa gafyaalka dunuubtiisii kamaa naqayta thawba alabyada sidaad allow oga nadiifiso marada cad min addanasi uskaga iyo wasakhda nabigu ninka waa u duceeyey waabdilhu ilaahu u badlsi ninkan ugu badl maydkan u ducaynaya daaran khayran min daarihi gurigiisi adduunyo guri aakharo allow ka khayr badan ugu badl wa ahlan ilaahu ahlsi iyo xigaalo khayran min ahli ahlkiisa ka khayr badan xaasas iyo haween kuwuu qabe ka khayr badan allow sii wey iyo awlaad u adeegta iyo xorulaciin iyo khadam iyo wildaan wa zawjan xaas allow sii khayran min zawjihi xaaskiisa ka khayr badan وأdkhilu الjanنة intoo dhan ba waxa isku fufuuqsatay ilahu jannada geli waacidhu allow ka badbaadi oo ka kori min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa wa min cadaabi الnaari naarta cadaabkeeda qabrigu cadaab gooni uu leeyahay fitno iyo imtixaan buu leeyahay allow ka badbaadi cadaabkii naareedna ka badbaadi saxaabigu wuxuu uhi xataa tamanaytu ilaa aan qoomameeyey oon jeclaaday an akuuna ana dalika اlmayit meydka sidan loogu ducaynaya tol allow maanta adiga yaa kaa dhigan isdhibu nabi maxamed baa dul taagan ducadaasuuna ku ducay waana intuu saxaabigu qabta keliya in badan baa dhaaftay intuu dhab siiyey wuxuu tamaniyey in maanta asagu uu ahaado oo nabiga hor yaallo sidii ducada uu helo de markaad addunya kuu qiimaysan tahay wey ducada nabigana ay kuu qiimaysan tahay haddii laakiin baashu aad jeceshahay ilahu adaankan kaa dhigin baasdhihi ilaa xoogowna waxaad sii rabtaa inaad cifka sii joogto xataa tamanaytu ilaan jeclaaday oon u bogay an akuuna inaan noqda ana anugu daalika almayita meydka asaga meesha yaalla rawaahu muslim idan ducadaasaa ka mida soo arooray loogu ducaynayo meydka takbiirta labaad ee cafan saddexaad gadaasheeda waad gelin kartaa midda afraad gadaasheeda gelin karta illa waa duca nabiga ka sugan kulli baa meydka loogu ducee وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي صدح صحابي وي عن أبيه أبيه وصحابي هذا ويلك أسوى أبي إبراهيم وتابعيه وأبوه أبو إبراهيم أبيه صحابي وهي جهالة الصحابة لا تضر صدح صحابي بحديث إسلام ورني أبي قتادة أبي هريرة إيوه إيه وذات كاس أبو إبراهيم الأشهلي أبيه الصحابي can nabi sal slm anahu salla calaa janaazatin nabigu inuu ku tultukaday janaazay sheegeen saxaabadaas faqaal nabigu wuxuu markuu u ducaynayay allaahuma kfir lixayina wa mayitina alla ugu dhaaf kaayaga nool iyo ka dhintay ee mootanba wa sagiirna kaanaga yar alla u dhaaf oo mid yarma dembidhaaf buu u baahan yahay haa axadaan u baahnayn dembidhaaf ma jiro ilahay soo inuu cadaaba ma laha aan weli qaangaain laakiin wax kala garanaya qalamu takliif baa ku soconaya fi tawxiid fi tawxiid walkufri sida raajixa alwaajibaat alcaqliya waa laga rabaa waajibaat asamciya baa laga rabin xataa yabluqaa ilaa uu qaangaadho sahiir iyo kabiirbu marka gafyaal baa naga dhici ilaahay cafiska wada baahannahay nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam isagoo dembigiisii la dhaafay maa ta'ahar wamaa taqadama ayuu allahuma kfirlii lahaa axad ka maarma ilaahay dembidhaafkiisa iyo cafigiisa naxariista ma iyo wkabirna kaanaga weyn intuba wadakrina labka yaga wa unaana dhadigayaga dhadiga iyo labka iyo ka weyn iyo ka yar ka nool ka mootan intubaa logu dhaaf washaahidina kaanaga jooge maanta goobjooga jooga janaasada iyo waqaa'ibina kaanaga maqanba allow u dhaaf allaahumma man axyaytahu mina allow ruuxaad noolayseed nafta u dayso oo annaga muslimiinta naga tirsan fa axyihi cala alislaam intuu nool yahay islaam allow ku noole waman tawafaytahu mina ninkaada oofsateed qaadatana fatawafahu cala aliimaan iimaan allah ku oofso ku qaad naftiisa allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu ilaahu ajirka hanaga qadinin iyo awaabka aanu ka helna salaadiisa iyo shafaacadiisa walaa taftinna bacdahu gadaashina hana fitnaynin rawahu tirmidi min riwaayati abi hurayra wاlashhari xadiidka tirmidi baa wariyay asagoo ka warinaya min alashhali ka waranaya ninkaasi saxaabiga ah warawa abu daawud oo kale asna xadiidka wariya min riwaayati abi hurayra abi qataada abu daawuudna wx isku qabtay abu qataada abi hurayra isku qabtaa qaala xaakim wuxuu yihi xadiiu abi hurayrata صaxiixu calى sharط اlbukhaari wa muslim xadiidka abi hurayra waa sugan yahay weliba calى qaacidaة اlbukhaari wa muslim buu ku sugan yahay buui muran baana la geliyey warka uu sheegay lakin xadiidku waa sugan yahay asagu qaala tirmidi asagu wuxuu yidhi qaala bukhaari abu cabdilah maxamed ismaaciil wuxuu yidhi asaxu riwaayaat hada alxadii xadiidkan abu ibraahim buu u jeedaa xadiidka abu ibraahim buu u jeedaa riwaayaadkiisa midka u saxiixsan waxaa weeye riwaayat alashhali baa u saxiixsan ama axaadiidta baabka maxamed ka sugnaabuu bukhaari hadda u gudbay marna wuxuu ka hadlahayey hal xadiid gudihiisa riwaayaadka iskhilaafay marka loo gudbaa ducooyinka nabiga ka yimid wa asaxu shayin fii adalbaabi xadiidka ugu fayow baabka ducada meydka loo duceeyena waa xadiiu cawf ibn maalik alashjaci bnbukhaari ducadii hore soo marteen wey ducadii dheeree saxaabigu u dhihi jira waxaan tamaniyey inaan nabiga anugu hor aallo ayuu u jeedaa waxaa isweydiin leh riwaayada hadda in hor taalla nabi wuxuu yidhi allow ninkaad noolayso islaam ku noole oo muslimiinta ka mid ninkaad oofsanaysa muslimiinta ka mid a allow iimaan ku oofso islaamkii baa la hormariyey markaynu ifka joogno markan aakhara mudannana waxaa la sheegay iimaan waxaana la ogyahay iimaanka iyo islaamku inuu iimaanka qiimo badan yahay shaygii qiimaha badna maxaa dib loo geeyey oo kii laga wanaagsanaa loo soo hormarshay ilaan waa la kala qaadaya culimmadu waxay yidhaahdeen waa war aad u qiimo badan laakiin waxaa weeye jawaabtu way caddahay sidaa hadduusan nebigu yeeli lahayn si kalayba noqon lahayd maxaa yeele intaad nooshahay alislaamu asalkiisu waa maxay waa alistislaamu lilaahi subxaanah wa tacaala daahiran wa baatinan islaamku waa hoggaansan iyo isdhiibid iyo rabbi oo loo khuduuco loo dulloobo loo hogaansamo amarkiisa intaad nooshahay marka waxaad u baahan tahay inaad shareecada u hoggaansanto oo keenada si u qaadato oo haddii lagu furo iyo haddii lagu dacayaba aad degelka iyo luqunta dhiibato oo sharcigu meeshuu mara aad iimaankaasi soo daba hablaysaa la doonaya meeshu sharcigu ku farsiya aad fadhiisato intaad nooshay waxaa loo baahan yahay waa hoggaansan imtihaalu اlawaamiri waijtinaabu الnawaahi nabigu wuu idiin sheega marka allow inta kaanaga nool islaam ku noole waa maxay inay diinka rabbiga u hoggaansamaan oo isdhiibaan oo alla ku kalsoonaadaan oo isaga tala saartaan allow ku noole xilliga la naf baxay maxaan ugu baahi badannahay markaad naf baxayso hoggaansan ma jiree yaqiin baa la rabaa iyo ictiqaad baatin oo culus ila hogaansa wuu soo dhammaaday dhulkaaba taallaa naftibaaba kaa dareeraysa maxaad rabtaa aliimaan yaqiin dhab ah iyo sidqi dhab ah, iyo tasdiiq dhab ah oo qalbigaada degaad u baahan tahay hawlihii aad ka soo shaqaynaysay iyo hoggaansankii iyo isdhiibiddii rabbiga iyo ku dhaqankii diineed inuu ku dhaxalsiiyaa la rabaa markaad naf baxayso iimaan xoog badanoo yaqiin ah miyaynu isfaana wadaaddow sidaasuu nabigu u kala badalay ilaahay subxaana wa tacaala ducadaa nabiga muslimiinto dhan baa laga aqbalo kowna annaga allaha naga dhigo wa can abi radi allahu qaal nabig wuxuu yihi samictu rasul s sm cafwan abur wuxuu yidhi samictu rasul sal slam yaquul idaa sallaytum cala almayiti faahlisuu lahu ducaa waa war cad idaa sallaytum cala almayiti haddaad ruux dhintay ku dultukanaysaan ood u ergeynaysaan faahlisuu u baraxtira u saafigareeya lahu meydka adducaa danaha kale intaad daysaan ergaad meesha u timaadeen walaalkiin baad maanta u ergeynaysaan asagaad u soo boqoosheene duca khaalisa oo dhaboo daacada u duceeyo leanna adaad hawlo kale ku mashquulsho muraadkao dhan baad ku ciyaartay iyo maqsuudkii maxaa loo yimid meydkan maanta naga tagay in loo duceeyo duca dhab ah oo daacadnima u ducee fa akhlisuu u khaalis yeela u baraxtira u saafigeleya lahu lilmayit ducaa rawahu abu daawuud xadiidkan wuxuu xujo u yahay madhabu ashaafici waman waafaqahu ee yidhi adducaau lilmayiti he waa ruknun min arkaani salaati اljanaaza maxaa yeeley amar sariixa yaalla amarkun muxuu faa'iideeyaa wujuub wax saarifna ma jiro abu xaniifa meesha ku gacangalay marka anhu an abi radi allahu tacaala anhu an fi salaati cala اjanaaza janaasado lagu tukado ducadeedii wuxuu abuurir nabiga ka wariyey inuu nabigu yidhi maayuu nin u ducaynhayay muslimoo dhintay allahuma anta rabuha ilahu adaa rabbigeeda allahu adaa maamula adaa boqorkeedii ah adaa dheefiya dhib iyo dheefba adaa u hayay anta rabuha ay maaluka wa sayiduha wa anta khalaqtaha naftan adaa abuuray wa anta hadaytaha lilislaam islaamka allow adaa ku hanuuniyo oo tusay oo ugu yeedhay waafajiyeyna alhidaaya huna waa hidaaya tawfiiq hidaaya tawfiiq weeye labadii macnoba way wadagelaysaa wadaaddaa yidhi alla wadaa xaqa u caddeeyey kadibna waafajiyey yaa loo jeedaabay dheheen wadaaddana wa anta qabadta ruuxaha naftaani ruuxda allow adaa siibay oo qaaday munaafiq buu noqon karaa mumin khaalisuu noqon karaa ruuxaan ku tukanayno nabigu waa iska bari yeelay wa anta wa anta aclam allow adaa u badan oo naga og waxa u qorsoo naftaan wa calaaniyatay waxay muujisataba bannaanka waxay keesato iyo waxay uur ku qarsataba allow adaa u badan laakiin annagu maadaamuu daahir islaan noo muujisanayo ku tukan u ducaynaynaa maxaanu u nimid ji'naa waa nimid shufacaa'a lahu allow adaanku soo hor annagu asaguu ergeynaynaa meydkaan u ergeynaynaa faqfir lahu alla u dhaaf abu daud ducooyinka intii la xifdiya dadka muslimiinta loogu duceeyo abu daawuud baa xadiidka wariya wa sakata calayh waana ka aamusay marka inuu xasan yahay agtiisa muuqanaysa kadalika xasanahu alxaafid bn xajar fii takhriij axaadiid اladkaar sidoo kale axmed shaakir asna waa saxiix yeelay xadiidka fii taxqiiq اlmusnad marka sidaa baynu kaga tegaynaa wadaadda wax ka sheega xadiidka waa jiraa laakiin sida raajixa ah waa xadiid xasana وثiلة بن أsقر رضي الله تعالى عنه قاaل صلى bna رasuuل الله rasuulka ilahi baa na tujiyey calى rajuli min اlmuslimiin muslimiinta nin ka midoo dhintay buu nabigu nagu dul tujiye on ku tukana salaaة الjanaaزة fasamictuhu yaquul nabigoolaan maqlay oo ninkaa ugu ducaynaya meydka dhintay allahuma ina fulana bna fulaan ilaahayow hebelkii in hebel ahaa fii dimatika magantaadu ku jiraa fii dimatika mas ku jiraa adaa la wareegay wey allow adaa hebel la wareegay warkii soomaalida ay dhihi jireen markay talqiinta ahrinayan waxdi ku baabi'inaya aabbihii lama hubee hooyadii baa la hubaa inay xaaliye saynab tahaye ilaahay hebel cabdulaahigii xasankii geedigii jaamicii ina xaliimo ahaa ina saynab ahaa ina xaali ahaa ina faaduma yidhahdaan khaa muslimiintu hadday nool yihiin iyo hadday mootan yihiinba lama duro yaa ku yidhi odayga tuhun oo islaanta tuhun soodabdarro ma ah aabbihii lama hooyadiba labaa hageed ka keenta ilaa waxaa durba u gooda gabadhi gogasheedii iyo cawradeedii iyo gogoldhaaf baad ku qiraysaa si dadban xaajadu waa mid togan iyo mid taban baa la yidhaahdaa hadalka tooskaa la yidhahdaa mubaashirka toganaa la yidhahdaa midka deelqaafkana wuu taban yahaa la yidhaahdaa si marka si taban baad gabadha wiilka dhashay iyo meydka meesha yaalla u tuhmaysaa idabdarrana weeye looma baano allah kala soocanhaye jaamicii ina geedi ahaa oo ina maygaag aha baad leedahay aabbihii iyo awogii baad ugu abtirinaysa xaaliyaysayna meesha ma taalo warkaa jooji allaahuma ina fulaan ibna fulaan ilaahu hebelkii in hebel ahaa fii dimmatika waxay saxaabadu u gooyeen waa asturaad gobannimaa la yidhaahdaa ninka maalinkan dhintay ee magaciisa saxaabadu way yaqaanaan aabbihiina way yaqaan laakiin muhiim maaha inaan sheego laakiin waxaa muhiima keliya hebel oo in hebel uu nabigu u duceeyey magaciina abtirkiisana uu fii dimatika mas-uuliyadooda ku jiro adaa la wareegay wey wa xabli jiwaarika magantaaduna ku jira xablujiwaar waa maxay xabligu waa xaigaad jiwaarkuna waa magan waxa u taqaaneen xablujiwaar cinda alcarab waxaa loodhan jiray waaga hore haddee niman islaaya oo isdhaca oo balaayay ahaayeen markaad u baahato inaad ka safarto nairobi oo kale maalan ood u safarto gaaris oo kale qabiil walba ila qabaa'il bay u deganaayeen qabiilba arligu ka taliya u degan yahay markaad tagto eed gasho odayga ugaasku aad u tego waxaad dhihi hebelow hantidaasaan waataa socodna waa safar baan gaaris baan u socdaa inta aan ku jiro aaga aad idinku degdaan eed ku xoola dhaqataan magan baan idiin ahay booryaanta dhabbaha kuu gasho haddii waxaan waxaa ammaan isoo siiyey odayga hebelaha laguma dhawaan karo waad soconi marka ayaga ka dhammaato od kuwo kala gashana waaad ihaye odaygiibaad u tg waaad le saasaan ahay fariin baad diri qabiilba qabiil buu kuu dhiibi hawshaa marka xidhiidhka ah xadhigga dheerad bilowdee ka qabiil ka qabiil kaa dusiiyey iyo waxa la xablujiwaar baa la yidhahda xadhiggii magantaa la odhan jiray curfigii cinda alcarab jiray ayuu nabigu rabaa inuu idin fahansiiyo ilaahu hebel mas-uuliyaddaadu ku jira magantaaduna ku jira w xablujiwaar saasa laga wada aljiwaar huna waa alamaan waynu isfahanay xadhigna waa taqaanaan muxuu nabigu u jeedaa soo gebagebe hebel allow maanta adu ku mudan yahay wey wuxuu sanka taago iswaalaba hadda aduuku hor yaallaa aduu ku mudan yahay cid kale wuxuu qaban karta ma jiro tol ka soo tag ahal iyo haween ka soo tag waa keligii faqihi allow ka ilaali fitnat alqabri qabriga imtixaankiisa khatartaa man rabuka wama diinuka waman nabiyuka su-aalihii khatarta ahaa ilaah ka badbaadi oo ku toosi jawaabta saxan wa cadaab annaar naarta cadaabkeed allow ka badbaadi oo ka ilaali wa anta allow ad waxaad tahay ahlulwafaai walxamd ahlulwafaa ahlulikraam weeye ballan uu qaaday axad oofiya adaa ugu qiimo badan ilaahay ballankiisa kama baxo laa yukhlifu اlmiicaad wmaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilahay addoomihiisa ma dulmiyo ballan uu qaadana kama baxo wa anta ahlulwafaa ilahay wuxuu ballan qaaday ahlu tawxiidka inuu naxariisto oo u badbaadiyo oo qowlka toosan uu ku toosiyo yuhabit اllahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi اlxayaaةi اdunya wa fi alaakhira wa anta ahlu اlwafaa'i ballan axad oofiyey wuxuu ballan qaaday allow adaa ahal u ah oo u karaama badan u deeq badan iyo walxamdi mahad allaahuma fakfir lahu warxamu allah u u dembi dhaaf innaka anta alhafuur raxiim dembi dhaafe dhaafid badanaad tahay cafwan naxariis badanaa waa tahay abu daawuud baa xadiikaasna wa can cabdilaahi ibni abi awfa xadiidka horeed xadiidka uu soo ballaqaday nawo weeye xadiii ibn abi awf اladii sanadkuru in sha اllahu tacala baad hadda joogtaa وan cabdلlah بn abi awf radi اllahu tacaalى canhuma asiga laba saxaabi bay ahaayeen أnnahu saxaabigaas kabara calىa janaazatin أnnahu kabara calىa janaaزati ibnatin lahu gabadh asagoo u dhaloo dhimatay janaazadeeda buu ku tukaday cabdullah بn abi awfa muxuu ku takbiirsadoo ku tukaday arbaca takbiiraatin afar goor salaaddii aad taqaanayna buu ku tukaday fa qaama bacda araabicati takbiirtii afraad gadaasheeduu istaagay saxaabigii gabadhiisa ku tukanaya dhimatay gabadhiisa inan uu dhalay baan ka wadnaa qolyaha gabadha u yaqaana xaaskaada gabadhaadii xaaska qolyaha yidhahda ibnatin lahu inan uu dhalay aan aandhahno marka saanan iskugu rafaadin reer hargeysa faqaama bacda araabicati hadda goor baa idinka sheegay wadaadka riha geesaanoo kitaab akhrinhaya nayl watarna yaan filhayaa faatimo xadiiday leedahan soo marra markaas waxaan adhi nabi maxamed gabadhiisii buu sidaa ku yidhi wadaadku show intaan cashiga akhriyo o dhan wuu adkaysan lahaa naftii baa haysa inuu hadlana wuu ka xishooday marka bannaanka u baxay buu dhab isiiyey sheekh maanta waad khaldantay waxaan loo nabiga inantiisii baad xaaskiisi ka dhigtay buui nimaanu saaxiibanahay wuu jooga hadda reesli wey marka dadku way kala lahjo duwan yihiin marka ree waqooyi hadday gabadhiisi ku yidhahda waxay ka wadaa xaaskiisii araddiisii afadiisii aradii afa ma kala taqaanaa marwadiisii ayay ka wadaan waxay rabaan gabadha inay yidhaahdaan inan bay kaa rabaan waa tahay inan iyo gabadh annagu waa iskukaymad xaaska haddaad gabadhayda leedahana waa koolkoolin iyo hawlo kale weeye sax ma aha saa mu fahamtee ayb faqaama bacda araabicati takbiirta afraad gadaasheedii buu istaagay saxaabigii cabdulaahi ahaa ka qadri maa bayna takbiiratayn laba takbiirood inta u dhaxaysa in la eg buu takbiirta koobaad ee faatix la akhrin jiray iyo tii labaad ee salliga la akhrin jiray intuu taagnaa in la buu taagnaa takbiirtii afraad gadaasheed muxuu samaynayaa saxaabigu yastafiru laha gabadhi buu ilahay dembidhaafaan rabbu weydiinaya wayadcuu waanuu u baryahay ilaahay uma qaala wuxuu yidhi saxaabigii kaana rasul la sal slam yasnacu haakada nabi maxamed baa sidaa yeeli jiray takbiirta afraad gadaasheeda salaam deg dega nabigu ma salaamsan jirine wuu meydku u ducaan jiray in nabar ah ayuu taagnaan jiray uu meydka u ducaynayo ducada markuu dhammaystuna salaama naqsan jiray baashiina isa saaran ee allahu akbar assalaamu calaykum nabigu ma aqoon sidaasuu saxaabigu yidhi riwaayada xadiidku uu leeyahy ku timid famakastu taabiciga warinaya xadiidku leeyahay ibraahim muslim alhajari la yidhaahdo wuxuu leeyahay la tukaday wadaadka gabadhiisa ku tukanaya ama inantiisa ku tukanaya famakaa bacda araabicati shayئa fasamictu اlqowma yusabixuuna bihi min nawaaxi الsufuuf wuxuu yidhi markuu saxaabiga intuu allahu akbar yidhi uu duco sii waday dadkii ku daba tukanaya baa la yaabay waxay u qaadeen inuu sahwiyey subxaan allah bay ku bilaabeen subxaan allah subxaan allah agga subxaan allah subxaan allah bimacnaa salaaddii dhammaanti salam naqsay leeyihiin ducadan ka dambaysa takbiirta afraad ayay qoonsadeen wa fii riwaayatin riwaayadii kuu leh waxaa ku yimid kabara arbacan afar goor buu takbiirsaday famakaa saacatan in nabaru haddana taagnaa takbiirtii afraad kadib xataa danantu ilaa aan maleeyey buu i annahu sayukabiru hamsan inuu takbiir shanaad keeni doono shan takbiro inuu ku dhufan doono uma sallama can yamiini wa can shimaali bidixi bidix buu u salaama naqsaday falama insarafa markuu salaaddii dhammeeyey qulnaa lahu waxaanu ku nidhi maa haada hawshan maxay tahay annagu waxaa naqaanay takbiirta afraad in salaama naqsi ka xigee waadku sidee faqaala wuxuu innii laa asiidukum anugu kama kordhinin calaa maa ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sal slam yasnac isagoo samaynaya qaabkan u tukaday waa qaabka naxan u tukan jiray buuri takbiirta afraad gadaasheeda nabigaa istaagi aw wuxuu ihi hakadaa sanca rasul sl slam sidaasuu nabigu yeelay ra'aahu alxaakim waqaala xadiiun saxiix sidaasuu sheegay riwaayada majani ku maray kaana yukabiru arbacan nabi maxamed afar buu takbiirsan jiray uma yamkutu saacatan fayaquulu ma sha allah an yaquul uma yusallim bay afar takbiirood buu nabigu ku takbiiran jiray ta afraad gadaasheedana waa istaagi jiray ilaahay buu baryi jiray ducayn jiray rabbi qadaro kadib buu salaamo naqsin jiray xadiidkan marka waa xaakim waa saxiix yeelaa waa saxiix yeelaa xaakim xaakim keligii ma wariyo marka imaamku inuu u tiiriya ibnu maaja u sunanka ku jira xaakimna lama ado nawowi marka hawshaani waa ka baxday raxmat ullaahi tacaala calayh xadiidka maajah baa wariya xaakimna waa wariyaa sanadkiisa wadaad laydha ibraahim ibnu muslim alhajari oo taabici ku jira oo dacfi ku jiro baabulisraaci biljanaaza wuxuu baab yahay janaaza in lala degdego markaynu ku tukanno markaanu dhaqano oon kafanno oon ku tukanno in qabrigii xabaasha loola dhaqsado meydka ayuu u baab yahay an abi radi allahu tacaala canhu sal slm qaal isracu biljanaaza janaasada la degdegon yaan la daahinin fain taku saalixatan hadday mid wanaagsan tahay naftan aad wadaan ay wanaagsan tahay fa khayrun tuqadimuunaha ilay khayr baad u khayr baad u dedejinaysaane godkeedii aakhira geeya khayr baa uga horeeye waa hadday wanaagsantahay wain taku hadday naftu tahay ruuxu siwa daalika midkaa waxaan ka ahayn bay tao wanaagsana wey waa afgobaadsi xun tahay baa laga wadaa fasharun tadacuunahu can riqaabikum shar baad degtiinna iyo degalkiinna ka ridaysaan shar aad xambaarsanaydeen baad iska dhigteen fasharun baad tadacuunahu ka dhigaysaan can riqaabikum luquntiinna iyo degalki muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim waxaa ku yimid fakhayrun tuqadimuunaha calayh ilayhi meesha ahayd baa calayhi lagu bedelay khayr baad u hormarinaysaan ama aad u geynaysaan xadiidka laba masalo muhiima ah ku jiro ta koobaad waa maxay waa sariix meydku haddii la dhammeeyo hawshiisii ha lala dhaqsado qabriga durbaha la geeyo yaan la daahinin sidaa weeye sunnadu degdega laga hadlahayana waa dadejintii muctaadka ee dhaqanka ahayde halala orda ma aha halala ruculeeya ma aha in la luudo oo cagaha dhulka lagu jiido siday gaaladu yeelaanna mamnuuc in la faradegleeyo oo na la yidhahdana mamnuuc socod dhexdhexaada ayaa la wadayaa labadaa dhaqanba waa la iska ilaalinaya taa way caddahay cillada nabigu waa sheegay hadday wanaagsan tahayna khayr baad u dadejinaysaan hadday xun tahayna idinkaa shar iska dhigahaya iyadoo waxay kasbatay u tegaysaaye masalada kale ku jirta muhimku waxaa weeye oo xadiidku kuu caddeeyey dadka ahlu sharka ah ahlu fisqiga ah ahlulbidac ah bidcada iyo xumaha dadka lagu yaqaan in laga fogaado if iyo aakharaba maydkii xumaa nabigu hadduu leeyahy dadejiyo durba iska dhiga kii xumaa ee noolaa ka war inaad la saaxiibto ood shaqo ka dhigato ood ag fadhido ood ku badato lama ogolo shar weeye ka fogow degtadana ha saarin waday iyo saaxiibna hala noqonin ka fogow وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه قال kaana nebi sal slm yaquul nabig wuxuu odhan jiray idaa wudicat iljanaazatu janaazada haddii la dhigo naashka la saaro naxashka la saaro faxtamalaha arijaalu raggo ay ku qaadaan calaa acnaaqihim degtooda iyo luqmahooda ay ku qaadaan iyo tunkooda fain kaanat saalixata hadday wanaagsanayd qaalad iyadu waxay odhanaysaa qadimuuni idedejiya hormariya ayadaada hadliba inagaan maqlayni mooyee wain kaanat hayra saalixatan haddaysan wanaagsanaydna qaalad liahliha yaa weylaha hoogtaye ayna tadhabuuna baggeed u wadaan hoogtaye xaggeed u wadaan yaa weylaha iltifaat baa ku jira weylkii iyo hooggii bay iska duwaysaa nabigu wuxuu uhi yasmacu sawtaha dhawaqeeda waxaa maqlahaya kullu shayin shay kasta ila alinsaan aadaamaha mooye riwaayo kale ila aqalin jin iyo insi un baan maqlaynin wax walboo noolaa maqlahaya walow samica alinsaanu aadamuhu hadalkeeda iyo dhawaqeeda iyo cabaadka iyo catowgeeda hadduu maqli lahaana la saciqa wuu suuxi lahaa maankii maskaxdaaba ka tegi lahayd ruux waalan oo kaleu noqon lahaa rawa albukhaari baabu tacjiili qضاء الdayn can اlmayiti wاlmubaadarati ila tajhiizihi ila an yamuuta fajأة fayutrak xatى yutayaqana mowtuhu wuxuu baabiya tacjiilu qضاء الdayn daynta gudideeda maydka lagu leeyahay canilmayit in la dajiyo oo daynta durba laga baxsho inay waajib tahay hadii la awoodo iyo wlmubaadara in loo degdego ilaa tajhiizihi diyaarintiisa in la diyaariyo durba oo la xabaalo ilaa an yamuuta inuu dhinta fajatan sikada ah. sikada hadduu muutu qafla ku dhinto waa la koran waa loo yarkaadin fa waa laga tegaya xataa yutayaqan ilaa la hubsado mowtuhu geeridiisi xataa sikoo lagu haddii la waayo waa la sugayaabay dhan culummadu ilaa iska bedelaya jirkiisu wax kale la waayo dhakhtar fiican ma hayno aqooni ma jirto dadaan weligood wax ka dhiman indhamirig-laan nahay waxba fahmaynin waxaan wax ku garana ruuxa inuu dhintay ilaa laga helo oo ay caddaato lama xabaali karo dadka sunta u dhinto kale ama masku qaninoo kale saacaday suuxsanadaan kiinad baan u malaynaya mise meelahaas ba meelahan lamaangay waxay garan maaye ba nin soomaaliyeed baa mas intuu qolay masay yidhi waan soo qarasbalahaya walaalkii sheekh yuusuf aaye reejarreeda dhiman jiray baa iga sheekeeyey allah yarxamu ayaa mas baa qaniinay aroor buu mas saydhay wuu dhacay inuu naf baxay baa loo la mooday waa la dhaqay waa la kafunay waa lagu tukaday nacashkii baa lagu riday xabaashi baa la geeyey waa la budhiga isagoon weli carrada lagu daldalin ayuu godkii yaraa soo jabsay iilkiibuu soo jabsay lugtiiba ka soo taagay hal mar unbuu soo hanfariiray show naftii baa ku soo noqotay ciidhigii naqaskii markuu ku dhegay unbuu isla soo booday isagoo nool baa indhaha saaray buu ugu yidhi marka way dhici kartaa waa dadka weliba suuxo ama suntoo kale aad baa looga fiirsadaa dad nool baad xabaali doontaan haddiidan ka fiirsanin xabaalnoolil baad keenaysaa khatar wey hawsha iyada an abi radi allahu taala an sal slam qaal nafsu lmumin ruuxa muminka naftiisu maxaa daynta oy waajib u tahay dhib baa ka imanaya ruuxa muslimkaee dhintay haddaan dayntii durbal iyo dhaqso laga bixinin culays buu la kulmaya nafsulmumin ruuxa muminka naftiisu mucallaqatun way xaniban tahay way lalaadsan tahay waa la laadinayaa bidayni bisababi daynihii baana loo xanibayaa xataa yuqdaa canhu ilaa laga gudo rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan waa xadiis sugan ruuxa muslimka ee dhinta isagoo dayn lagu leeyahay axaadiistu waxay caddeeyeen naftiisu inaan qabriga aysan ka baxayn naftiisu qabriga la dhaafin maayo ila naftu waxaa loo sii qaadaa ila araxmaan samaa اdunya ilaa carshi raxmaan baa la geeyaa axaadii kale waxay caddeeyeen xataa hadduu ahlu janno yahay albaabka jannada inaan laga furayn ilaa dayntaa la bixiyo mucallaqatun marhuunatun riwaaya caddaysay maxbuusatun riwaaya labaad weeye ruuxii muslimka ee wanaagsana ee dayntii isagoo dayn lagu leeyahay dhintay naftiisu way xandhiban tahay jeel bay ku jirtaa waa xidhanta ilaa daynta laga bixiyo waa hawl khatara ah markaa iyada ah rawahu wa qaala xadiiun xasan ruuxii muslimka xadiiu kala kala qaaday ruuxii muslimka ee dayn badan intuu qaaday ama dayn xuquuqu naas qabay laba mid weeye markuu dayntaa qaadayay in niyadiisusayd xaqu naaska aad iska bixisid daynta aad ku dana gudatid markuu u soo horraysay rabbi kuu sakna aad bixisid midka noocaas ee niyada wanaagsan qabay in ilaahay subxaanahu wa tacaala u kaalmayn doono oo daynta adduunka laga bixin doono ama laga bixin doono rabbi rasuulka inoo sheegay ama asagoo nooloon dhibannin buu iska bixin ama maalinka tiisu timaadaa muslimiin u danqanaya daynta waa laga bixinaya waa ruuxii niyo wanaagsan daynta ku qaadee marka hore laakiin laba gooroba ama niyo san ku qaaddaynta ama niyo xun ku qaade laba gooroba haddaad naf baxdo adoo dayn lagu leeyahay naftaada way xidhan tahay lama gudbinayo ilaa dayntaa la bixiyo taa ogaada waa laba kala baab haddaad niyo wanaagsan ku qaaday waa laguu kaalmay ima fi dunya aw fi laakhira waa mas'alo oo ilaahay wuxuu ku ajijinayaa ruux kaa baxsha haddaad dhimato ama adaaba rabbi kuu sakir intaad nool inaad iska bixiso war la garto waa markaad niyasame ku qaado laakiin adoo niyasame ku qaaday xataa haddaad naf baxda dayntiina weli aan iska bixinin inta lagaa bixinayo naftadu rabbi loo gudbin maaya xabaasha ka bixi mayso ama samaau dunya dhaafi mayso calaa riwaayatin ukhra waa hawl khatara daymaha iska ilaaliya xuquuqu naas iska ilaaliya baryahan dambe waxaa badatay xaqu naas intii la qaado in la dhunsadaba la inkiraba la wareejiyo war xaqaygaisii sanadka dambe aan xisaabtamo oanu xisaabtada maxaa iga galay xisaabta weli maana xidhin oo maalinkaad iga qaadanaysay xisaabta maana xidhin maxa u dhihi weyday baleebdaradiisa maalinkuu qaadanaya walaalu idaymi uu ku hayay ee uu akhrinaya aayaadka qur aan xisaabtamo iyuu odhanay waa khalad xaqu naas iska ogaada wixii niya waxa aadamaha kala barta adduunka adaad ku badbaadaan qabrigaa laydinku xanibaya oo xabsi kamiiti baad ku gelaysaan iyo bangaani oo mid aakharaa halis wey hawshaa ka fiirsada indhaha kala qaada soomaali dhacday وعن xuسayn بن wxwxi رضي الله تعالى عنه أن أbا طلحة بن براء بن عاaزب طلحة بن براء بن عاaزب inay khalطaan u malaynaya نuسkhda daylfaalixiinka matniga saaran iyo kutubta kale kuma alag براء بن عاaزب khaطأ uu galay maahir inuu yahan u malaynaya صaxaabigu waa صaxaabi kale طلحة بن براء بن cumayrata بن bara la yidhahdaa ibn wbr cafwan طلحة بن براء بن cumayrata bnu wabra xaliifu bani camr bni cawf alansaari waa saxaabi kale ma aha wiil uu dhalay bara ibnu caazib ma aha meesha ana alxatan bara ibnu caazib baa ana ii dhigan caazib u dhigan tahay bu yuu galay iska ilaaliya bara ibnu caazib waa ibnu xaari ibnu cadiy weeye laba wadaadoo isku baab ismana dhalin qaraabo hoosena ma aha miyanu isbaan nimay u qoran tahay ana alxatan bara base ma waxaanay la midun baa khaldamay waa khaladuu galay wadaadkan aan filaya nawi ma aha nawi ma aha أن طلحة براء بن cmayرة بن wbr الأnsaarي saxaabigaas marida waa bukooday faأtaahu nabiga u tegay yacuudu asagoo booqanay faqaala wuxuu yidhi eh, nabigu إنii la أrىa waxaan u arkaa طلxةa saxaabiga alxa ah cafwa inii laa araa ooma arka mana filayo ilaa qad xadada fiihi اlmowt inuu naf baxaya mooye in la bilaabay oo nafti laga siibaya mooye wax kale nabiguma arka wi faadinuunii iisoo ogeysiiye bihi asaga hadduu naf baxo digo iisoo sheega wacajiluu bihi dedejiya markaad iisoo sheegtaan oon ku tukadana durba xabaala maxaa jira nabi allow fainahu laa yanbaqii ma haboono lijiifati muslimin ruux muslima meydkii aljiifa meydku markuu isbedelee uraa la yidhaahdaa laakiin waa bictibaari maa yaulu ilayh bictibaari maa yaulu ilayhi wey haddii ruuxii la daahiyo oo meeshii loo daayo oon la dedejinin maxaa dhici inuu isbedelo oo ruuxu sinjidhiisii iyo isbedelo caraftiisa isbedesho ma bannaan ruux muslima meydkii an tuxbasa in lagu xanibo oo lagu hayo bayna dahraanay ahli reerkii dhediisa iyo ahlki dhediisa raw abu daawuud wasakata calay abu daawud ba xadiidka wariye waana ka aamusay bal ixtaja bihi fii baabin mustaqil baab buu guntay abu daawuud oo uu yidhi altacjiilu biاljanaaza xadiidkan basuna ku keenay ta macnadu waxa w xadidka sida waa ka xujuu ka yahay sanadka xadiidka hayami baa yidhi waa xasan meel kalena wuxuu yidhi xadiidku waa xasanu sanadka mid asagaaba xasana uru badan buu xadiiku leeyahay uru badan bu adii saxaabigan intaan duruda u gelin saxaabigan qisuu leeyahay khataraad saxaabigan talx ibnu bara nin yar buu ahaa nin yaroo dhallinyaro ah isaguu nabigu u yimid markaasuu nabigu maxaad iigu timid waxaan kuugu imid inaan islaamo islaamkana kugu raaco markaasuu tawxiso kadib wuxuu idhi bayca ila galnabi allow baayicni cala alislaam islaamka igula ballan nabigu intuus hadlinbu wuxuu yidhi weliba inta waxaa ii dheer buuhi nabi allow murnii biamrika fainii laa acsiika buuhi nabi allow waxaad doontay ifar buuhi kuma caasinay nabigaa qosli waxaan ku amra ma caasinaysa soo ma seeftan qaado orda aabbaha soo dil seeftan qaadoo aabbaha bara ibnu umayra ibn wabara soo dil waa nin dhallinyaro ah seeftu qaatay waa dhaqaaqay markaa nabigu inuu hawsha fulin hayo yuuhi kaale soo noqo hawshaan kuu dirin miyaad fulinlayda haa soo kuma dhinaba allo waan islaami diinkaana soo galay waxaad doontay marna ku caasin maayo haa madaxaan soo qaadi lahaa soo fadhiiso nabigu sal ly slam layma soo dirin biqaطicati اlarxaam raximka iyo qaraabada in la gooyo layma soo dirine in la xidhiidhiyaa lay soo diraye waan ku tijaabinhaya fadhiiso wuu fadhiistay diintii buu u sharxay nabigu waa ka tegey wax yar kadib buu xanuunsay saxaabiga طalx bara nin yarna waa ahaa xanuunkan hadda la sheegayo uu abu daawud soo gaabsaday maxay abu daawud cinaayatuhu wuxuu daneeyaa fiqiyaadka xadii dheer wey xadiidku intii fiqiga ahayd buu soo doortay abu daawud isagoo dheer ayay wariyaan culummada kale wariyaan oo tabaraani ka mid yahay iyo bayhaqiba markuu xanuunsaday buu nabigu u tagoo booqday waa hadda laga sheekeeyey saxaabiga aad u xanuunsan ilgeeriyaadna ay ka muuqatuu nabigu arkay waa xilli habeennimo ah nabigu wuxuu noqdo wuxuu yidhi waa xilli adage hadday tiisa ku timaaddo iisoo sheega aan imaado aan ku tukado aan ka qaybgalan u duceeye xilli dambe habeennimo ah, nis dambe ah ayuu saxaabigu tii qabatay tawxiidka loo qabtay wuu ashahatay intuusan dhimannin ayaa waxaa la damcay ballantii nabiga in la fuliyo wakii nabigu yidhi ii sheega hadday tiisu soo dhawaatee nabiga ha loo diga may la hadlay ma dhaqaaqi kartaan war dadku nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu u yimaado oo soo booqdo oo ku tukado dadku way raadiyaan dalxa ibnu baraw maxaad leedahay nabigaa nala ballamay inaan raadinno oon kugu qaylino weeye oon birmanno mayru ma dhaqaaqaysaan waa xilli dambe waa mugdi madiino nabigu calayhi salaatu wasalaam aniga dartay in dhib ku gaadha caawa ma rabuuhi marka taydu iga dareerto oo waagu baryo ood i xabaashaan markaa nabiga u sheega iguna salaama hana ii soo duceeyo laakiin xilligan habeennimada ah ee gudcurka ah ma yeelay inaad nabiga soo kicisaan maxaa jiraan layidhi yuhuud baa nabiga oga baqi buuhi inuu masaydaan oga baqi halaq iyo abeesan oga baqi in aniga sababkay dhib ku gaadho suubanu calaysa ma ogoli buuhi sidii baa habeennimo lagu xabaalay waagu markuu beryo nabigu toyday ninka dalxa ka warram nabig alxaw naf baxayo waan xabaalay oo maxaad saa u yeesheen soo ballan maynan isku ogayn inaad ii soo digtaana waxay dhahn nabi allow waa saase laakiin asigii baan ka dhaqaaqi weyne wuu diiday oo muxuu u diiday sidaa ay sidaasuu yidhi nabigu waa ka xanuunsaday nin dhallinyaro ah oo gob ah oo nabigu u danqanaya ninka mas-uulkae xil muslimiinta u haya ee rajul caama ah asaga amnigiisii iyo noloshiisaa la daneeya oo la tixgeliyaa danada khaaskan dib baa loo dhigta gobonimada ansaar baa lagu yaqaana iyo asxaabta nebi maxamed idinku mid walba wuxuu rabaa tiisa inuu qunsado wadaadkana qalaf ka siiyo miyaad ifahanteen raggan ku gadal xooray way fahmahayaan ama ha foorsadeen ama madaxa kora u qaadeen intaa waa gaftankaygi saxaabigi markuu sidaa nabigu ogaaday buu aroortii nabigu ka saxaabu ka haystay qabrigii buu tegey salaatuljanaaza uu ku dul tukaday uu u duceeyey erayuu nabigu maalinkaa yidhi waxaa ka mid ahaa alqi alxata tadxaku ilayhi wayadxaku ilayk ilahu alxa ibnu baraa allow la kulan u qoslay asaguna uu qoslaayo waa nin fadaaishiisa tahay saa darteed ibn abidunya wuxuu ku keenay fii kitaabi اlwliyaa barxbn bara min wliya ilahi saalixiin nin yar buuna ah oon weliba qaan gaadhin wadaaddaa laakiin nin labaatan iyo dhowr jiruu ahaa laakiin weli aan guursanin dhallinyaro mulay ah ninka aabbihii inuu dilo damcay u dilay amar nabi maxamed ee ka qabtay xilliga aadamo rasuulka ugu baahi badan yihiin ninka nabiga u danqaday wey maya xilligan la soo kicin maayo ad maxaad lahayd iigu yeedha ma ahe soo duuliya yani baashu waa loo kala dhashaa gobonnimo way abtirsataa gunnimana waaba la yaqaanaa miyaynu isfahanay indhahaas bacuu kala qaada xadiidkaani wadaaddaa daciifiyey abu daawud waa idiin sheegay inuu isagu xujaystay haytamina uu yidhi waa xasan dariiqan hadda uu ku yimida saxaabiga ah xusayn ibnu waxwax saddex dariiqoo kale shaahid kale uu leeyaho min xadiii طalxa ibni bara ariiqa koobaad wuxuu ku yimaadaa min ariiq curwata bni ruwaym can abi miskiin can طalxa ibni bara wuu ku yimaadaa wuxuu kaloo ku yimaadaa ariiq saddexaad oo isaguna cinda abidunya ku yimid iyo ibnu sakan ariiq saddexaad baa jiro isaguna ku yimaada cinda abi nucaym wabni abi dunya ayaguna ku yimaada marka saddex ariiq oo xadiid kale ah oo min xadiid alxa ibnu bara qudhigiisa ah iyo shaahidkan hore ee xadiidka xuseyn ibnu waxwax ah, marka laysku daro inuu xadiidku xasan yahay oo sugan yahay baa raajixa ah. tadciifka albani iyo wadaaddo badan sax ma aha walidaalika wadaadka iska leh alxadiid alwaarida fii fadli asaxaaba ee dhowr iyo tobanka mujalad ah wuxuu xukumay xadiidku inuu xasan yahay likhayrihi labadiisa shaahid marka laisku qabto iyo shaahidka dambe duruqda saddexdaa iska leh wuu xoog badan yahay xaafidkuna saxaabiga inuu saxaabi yahay buu isaabaha ku sheegay qisma alawal buna ku keenay wuxuuna xujaystay xadiidka haddaanu hayno taa macnaheed marka waxa wey xadiidku cinda alxaafid ibn xajar waa sugan yahay hayamina waa xasan buu ihi abu daawuudna waa wa sakata calayh duruqdiisu iyo labada shaahidna waa isxoojinayaan waana xadiid sugan asalka ka hadlay in la dejiyena axaadiis mutawaatira ku timid wallahu subxaana wa tacala aclam